axadi minkum maa uti bimaa loo keenay yadiisa isdejinaba fi weelkaas dhexgeliyey alladii fiihi ilmaa uma qaala waxaa tiri tawada bismi illaahi tawada-uu qaa'iliina xaal bismi illaahi araxmaan araxiimi lafdiga xadiidka bismi illaahi aqal waay agmalka bismi illaahi araxmaan araxiimi marka markii saa asiriyey nabiga mucjizaadkiisa kamid tahay waxaan arkayaa siri anas bin malik iyo saxaabadii joogeen biyo burqooha biyaa waa yaray horta gacantiisa maxaad geliya weelka geliya markaas geliya gacantiisa weelka geliya hasiri tawada weysaysata biyo ma jirin waxaa badan waa badneed cadadooda wax badan ay ekado waatan miya boqol miya ma oy intay ahayn xadiisi al kalea keeni doonaan bacdiha weelkii oo biyaha ku jiraas gacanta geliya eberaas ahay wax yaraa ku jiray markaas tawada bismi illaahi macnaha qaa'iliina bismi illaahi raxmaan raxim idkuu leeyahayo wayse qaataa asiri marka waxaan arkayaa sida anas bin malik biyo burqohaayo oo nabiga gacmakiis kasoo burqohaayo nabiga faragiisii oo biyo kasoo baxaayaan oo kasoo shubmaayaan howleyhaayaan tubooyin la furay camal uu soo baxaayaan aan arkayaa siri markaas markaasi duxaa kawayse qaateen xadiisa leewahay todobaatan nin a biyii kawayse qaateen wayse kamil ay kawayse qaateen biyihii yani weelkiis gacanta geliya suubanaa oo biyaha yar ku jiri faraysaa biya kasoo burqoodeen mujizaadkiisii hmm. akami ay kamid tahay maxaa siraha fiiha amed naabacalmaa o maasir asmara naqlu eh? ah, asmara naqlu fi laha sabxat axsbaa tikal ha wakaas hal waa gacantiisi yaa biya kasoo burqoodeen dadaa inkirin algeria georgia xanuun sheekna holaqdi gadaa saacibn aan ahayn azal haasha maxamed cabdilmutajali waxaastir ninka shacraawi la yiraa usoo joogo azharka ah oo azhar xakiilka ah oo sheekhulasharka ah markaasi algeria jazaa'ir waxaa yani nimana inkaranaysa awliyada kala dhaafas anigo cadi kula shacraawiyaa leha anaa kusuubika fuustas buuxiya waa soo shugaya karaama ilahay uu siiyey wixii ambiyada loo siiyey mucjizo nabiga loo siiyey qawliyadan karaama ilahay uu dhigaa daan le waay shacraabiyaasi ninka isheeg hadda waa nool yahay muftiyaas yahay waxaa iska jooga alana dubay sheekh maxamed abdimujali sheekhaas ahay yani aada iskugu dheernahaas ahay ana way jeclay ana waa jeclaay bacdi waa siri shacraabi indhahi ansaari sir uso oo algeria anigana mehan waxaan ahaysa dadki hooseeyaan ahay jazaa'iraan joogna algeria waxaa sida dadki inkiri kara mucjizaadaas oo biyaha soo oodina wey fariis biyi ka soo baxay dadki inkiri anaabni soo bahaasida fusta ebelaada keen biyi ma ku jirin taas biyaha ma ku jirin saana sibaysa daymoodahay oo shubya wax shub fakama awliyadasi waxaas ka badan calaa kulli xaal saan la waayo yani ilaahay awliyadiis karaamadiis waa si wax badan mucjizadii nabiga waxyaaba ah mucjizo u naqdo awliyada karaama loogu dhigi inta waay macnaha kan waayo tasbiya markii la bilaabayo weys waxaa sunaa bismi illaahi raxmaan raxiim la yiraa xadiidkaa waxaa usoo daliilini karaamadii mucjizaa ku timi tawada bismi illaahi ina nabiga idhi tawada bismi illaahi maxalushaahidka inta waay fain taraka haddii bismi illaahi aska tago ninka weysa aado bismi illaahi asdhahayn sahwigaas ugu tagay ama camdigaas ugu tagay ama se guriga bilaabayna saas oo kale waaye haddii awelkeed aska tago fa fii anaa'ihi fayatii waa la imaahaa bihaa bismi illaahi raxmaan raxiimti waxaasuu la imaaha fii anaai fii anaa'i lwudu'i weysada dhexdeedii had isku dhaafay qasdi isku dhaafay markii weyso siduu hayo intii isku dhex jiro asuu la imaahaa sunna waay fafi anaa'ihi intaasuu la imaahaa maxaa isleehay bismi illaahi awaluhu waaakiruhu maxaa yeelay xadiidkii yaa u daliil فlyذkr اسم الlahi taعaalى ilah xuso fain nasiya an yadkura الlaha taعalى في awlih fayqulu bsm الlahi awlh وaakhirh rawahu tirmidi wariyey xadiid xasan oo صaxiix waaye xadiid fiqigaas ka buuxaa kitaab اlfiqi xadiid waxaan ahayn hadii naqdo kitaab fiqi fiqi maahin diin ba haddii xadiid iyo asalba ay wadani iyo qur'aan diin ma la dhahaayo diin waa inay kusaleysnaadaan xadiid iyo qur'aan iyo qiyaas intaana oo asal ah waa kaas diinkii asal ah maa waxaan oo lasoo culamada ay sheegi waayaan dhamaantii wax daliil wato suufiyada kasii daran igan meelyaali kuwa soo dhuumahayn kasi waxoodi dhan daliil ay wataan inta le waay waa laakin waxaa loo baahan yahay nin kutubhan soo arki inaas ahaado seef labood ma rabo maxaa yeel haleed aragti oo ku hay dad kaasi aqawanin kutubhan islaanka soo arag waa fi firi kabacdi ogaahaysa waxay dhan inta waay maaa imaam shaafici dhan waxaa leeyahay hadii oo xadiidkeega yani aad aragtiin inaad kitaabka ilaah waafaqsaneen sunada rasuulka yani as waafaqsaneen ad ad aragtiin haashiinku xoora xoora xadiidkaas warkii xoora war oo aniga xadiid aan ka waramayna ma jiro cawaasu baryi magaciisa imaam shaafici axmed bin xambal talbiirkiis ah usoo socod safar eh axmed bart imaam axmed a tirbarti asku naqday واجيب يعود إنسان لو جيفه جبرتيس وعي مالك أحمد بن حنبل وحي مغلب جبت إمام شافعي محمد إمام أحمد بن حنبل أمون أمانة كل شيء يكون أمانة هاي مغلب جبت حوال إذا في رهيسلي وحي ليسان حوال حوال أمانة جري من كان عباد عباد لا ياب لوايا كم عود إن ركع الله سجرا سجود سجرا إسلام من كان سجيفه بركي بقى بريء حبرتي حيتفتح ما بنعزنن على كل هذا سفرنا وايا وسفرنا وايا وحيد ما نعزن بعديها الصبح واقف بري مركي أفلاو لكين لك وريستي وحالي لسي حالي سي الحمد لله حالي وحن بين ياسري سيتن إشي سيد بقول سيتن بس ألو القرآن كبحين حانش بوك سو والله لي حالي مسألة عوض على مسألة لما أقول سيتن وشيميا بقول وشيميا ما كان هذا محسوس تمرر ودنبي قصة مشهور واحد yani waxaan ka bixiyay axaadiista waxaan ka bixiyay qalin soo qaada maalintan kale waa lahayay kitaab bacdi gabartaas waxay hayn axaadiis ninkan waa hurdohaya hadna waa shaqeyhay shaqeysaana ilaahi radia allahu tacaala canhum dadka khayrkana soo gaarsiiyo marka waxaa yani maca dalika cumrigiisa kontan iyo afar waxaas akri jiray cawi maalin sidii manqabadiisi dhegeyso oo isku waafaqsan yahay lixdan qad waktigii saddex waktiaska dhiga waktiga cibaadadiisi waktiga mutaalacadiisi waktiga kitaabgelidiisi intaas adduunkiisa waxay rudurdo in guri iyo xaqaaqaas ka geli jirtay taalaha hadda ha wamaa khalaqtu ljina walinsa liyacbudana la yadaba yani addunya le aan siino kulli shay waa lala sii baata tamay todoba fardi tamay todoba ragcadee wujuubi maalintii iyo cawadii dhan wixii kale maxaa la rabaa adduunkaay aan wadano diinkaayna aan badino xooga midigta la qabto diinka midta la qabto inta waay waxaa suna hadda shabaabka imajoona rasmiya suna waay wagaslu kafeyhi waa min sunanihi suna lwudu'i weyseeda sunayaalkeeda waxaa kamid a gaslu kafeyhi yani gacmankiisi dhaqidooda kamid a ficin dhaqmidooda kamid ah lasdhaqo lamada gacmi la dhaqo a kamid ah intii intaan laga soo gaari la intii gacanta wel oo ways eh, horta lamadaan la dhaqo gacmood kooca ilaa kooca inta ma ilaa kooca kooca waxay carabta eh, cawaamta waxay dhihi jireen laa yacrifu koocu min booci ninkay caahayaan cilba ushaashaa waxay fulaan laa yacrifu koocu min booci ay dhihi jireen ninkaan marka la kastaaya kooci booci waa lera marka hadda unaka masaaya malaqna kooci booc ninki wax kasi <laughs> masalay ka dhihi jireen carab laa yacrifu koocu min booc ay dhihi jireen baaciisi kucis makalkasaal bocuhu walaa min ko gacanta yani boc inti kooceed makalkasaay adi kooci boc soo sheeg alle saasay dhihi jireen awaamta carabta waay shuqul saasay dhihi jireen mm-hmm. inta waay mm-hmm. kafeeyaa latan ala suneeya mm-hmm. fain lam yatayaqan haddou yaqiinsadin duhrahumaa lamadaa gacan daahir ahaasho haddou yaqiinsadin غمسهmaa waa kufudaa في الcnaaءi qabla غaslihmaa intaas yani lamidtaka maho kuriha miya mano kay maaa qabti allah allah fain lameetekan hadow yakinsanin dhuhrumaa lamadii gacan dhaahir ahaashadoodii kuriha waxaa la nacay gamsuhumaa saa ay xasuusiyabe baraarujiya yani kudidoodii tiimbiskoodii oo filanaa weelka loo tiimbiyo waa la nacay qabla gaslihimaa dhaqidoodii ka hor maxaa yeele gacanta may soo bari mala yaqaane amsuhumaa tiimbiskoodii filinaa lagu tiimbiyo oo macnaa weelka la dhexgeliyo oo biyaha ku jiro waa la nacay bihii yaraay ama shay maayaca walow aba badnaado qabla gaslihimaa dhaqidoodii ka hor saddex goor maxaa yeele suubana salawaatu llahi wasalaamu alayh ida stayqada axadukum min noomihi axadkinyi yani haddii ka soo kaco hurdadiisii falaa yaqmis yow yani oo gelinin yadahu gacantii fi linaaci gacantiisii weelka isku tiimbe xataa yasilaha intaas ka dhaqo alaaan fainahu maxaa yeelay nabiga warkiisiyaa socdaad laa yadri ma oga xiina baatad yadahu gacantiisii mahi baradii ma oge والmdmt وااstinshاaq ومن سننه ومن سنن الوضوء imaam nawwi yaa leeyaha radia allahu tacaala an radia allahu tacaala an ardaa canhu ilaah karaali ahaadee una anaga raali ahaadee rabbigaanyi wa sunanihi wa min sunani lwudu'i yani yani sunan yaalkeedi waxaa kamid ah almadmadatu luqluqashaa ka mid ah bacdigeeda haddana waxaa la suneeyaa alistinshaaqu sandaarsi aa la suneeyaa bihi abadujiye afka asku wareejinin bih kaas afkiisi wareejinin bih xadiidkii saxiix muslim oo kasoo aroori aa kamid ah saasaa kasoo aroori maa minkum min axadin yuqaribu wudu'ahu uma yatamadmadu waystanshiqu hmm, waystansiru ilaa kharad khadaayaahu fiihi wakhayaashiimuhu in almaa wakhayaashiimuhu maca almaai alayhi salaatu wasalaam iri maa minkum axad ma ahan idinka naga mid ah oo yuqaribu wuduua weynsadii soo dhawaysahayo tuma bacdigeedii tamadmadu luq lahaayo uma oo yastanshiqo sandaarsihayo wastanfiru soofafardhihayo way qashinka oo ku jiro ilaa ou ahaado kharad waa hoowataa khadaayaahu yani oo oo khadaayahu dembiyaalkis oo fiihi oo fi lfami oo khadaayaa fiihi khadaayaa fiihi fiihidaa mudaraf maahin ilaa kharad waa hoowataa khadaayaafihi yani afkiisii waxii gef ka himid kulli waa hoobtaan sama khadaayaa fihi khadaayaa fihi waxyaashiimu yani sankiis yani yani sankiisii sanka yani maca wixii oo sankiisi sandaarsigii maano osbii marii maaa waii dembi oosan kiisi gaari urkaa xaaraad urisi waa ku jiraaleh dembiga waa galaal naftiisa laga dambaa dembiga waa hadii shay xaaraan yahay yani inaad urka yani si cabta xaaraam oo lasoo xadi ad unsuadbarsatid maahe inaad ursida maahe raxmaan laga qabtaa rabaa naftooda wixii dembi oo sanka aad kusoo bisine waa meel arka laga dambaaba korka kulligaa dambaabay intaas kulligeedii yani yani ilaahay wixii dembi gaari khataayaadkoodii dham dembigoodi dhan aala a magaciisa hoobtaan kharad manaa saqadad wadahabad riwaaya jarad waa timid hayaashiimuhu khataayaa fiihi iyo hayaashiimuhu sankiisaa loo wadaa gudaha loo wadaa san ah. adhaaru yani inta waaye xadiid hmm. kalena waa himid yani tamadmadu wastanshuu kuli xaal kaan صaxiixaas ahay kana daciif waaye fadaal acmaal waa camal falahaa inta marka ninka soomaaya see waal yani mubaalagada waa la keeni hadda iskeeni doona walahar qolka daahir aasha badan ana yani fasl ana faslahumaa yani kala bixintoodii ana faslahumaa ana fasl madmadati wاlistinshaaqi madmadada iyo aqloqoqoshada iyo sandaarsiga kala bixintoodiya ah, afdalu fadli badan isku darin yani adarkan isku darin dadaa yani luqluqdaan intan saa udhahaya kan gooni uluqluqo sankana yani istinshaaqana gooni ulmaaw ana faslahumaa kala bixintoodii fasla almadmadati iyo walistinshaaqia afdalu fadli badan uma bacdigeedii alasax haddana asaxnimo badan asaxa waxa waaye hadda waaye itamadmadu waa luqluqahaa bigurfatin gaan gaan gacan qaad qaadido bigurfatin qaadid yaa hal qaadid oo gacanta kusoo qaato waa kuluqluq halaatan saddex goorad kuluqluqahaa uma kabacdi yastanshiqu waa sandaarsadaa biukhraa gurfa kaleete yani saddex halaatan saddex goor wayubaaligu waa madax tiiriyaa فيهma في المdmdة والاstinشhاaqi yaعni luqluqashada isandaarsiga fiigoodii waa ku madax tiiriyaa غayr الsaa'mi kii soomaaya maahane kan soomaaya maahane maxaa ninka soomaaya macnaha see waayo markas luqluq ahaayo ninka soomaaya waxaan ahayn saa in las yala kana saa asuusho ninka laskusho hadan kana saa isdhaha tiris saana la yidhaha saa marka da an leeyahin marno roxda lasii hayo kaas waa biyo marki afka luu shubo baal yani yani baaligo macnaheed inaa luqluqatid dunta soo marisi ilaa intaan guriga غير الsaaئم ninka soomaya ahayn istinshaaqnaas inaa saa iskira qultu waxaan leehay qawaacida ku jiraa waa dheer tahay laakin intaa insha allah waa moodsiina waxaa meel meel berkood shalmaan ka taganaya raa usoo naqano qultu waxaan leenahay qultu waxaan ideeshaday muctamadka waa kana aladharu qolka muushigada badan waa soo marteen gooshi adhar adsax kulli waa soo marteen mea qalbiyin ku haaya daa'im xasuus tafdiil اljamci kulmintii fadliyeelidii waaye bihalaaثi gurufin bihalaaثi gurufin saddex qaadid oo saddexa lagu jamciyo itamadmadu waa min kuli mid la ark saddexdaas gurfa min kuli mid la arko yani kuluqluqhaa uma yastanshiqu haddana waa sandaarsadaa wallahu ebiya aclamu ku caalim eh bihalaaثi gurafin baaligu غayr الsaa'imi subanaha qowlkiisa u daliila sala الlahu عalayhi wasalam asiri غayr الsaa'imi meesheed wa asiri riwaaya waaye oo ibn qaطaan iga saxiix yeeleen isnaadkeedii idaa tawa idaa tawada'tu haddaan ws idaa tawada'ta haddaad weysaysatid faablig madax tiri fi lmadmadati wاlinshaaqi maa lam takun saa'iman xadiid sabrata xadiid kalena waa himid asbig اlwuduءa وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إمام ترمذي يا صحيح يالي غيرkiisi والمبالغة يعني مدحتين انت وحواي في لغلغشة أن يبلغ الماء بيها inuu gaarsiyo ilaa أقصى الحنك meha يعني u dambeyso oo يعني xankiga ah dhunta me ma asgaarsiyo ووجه الأسنان يعني ilkaha yani hortooda inuu luqdo iyo walihaati yani ciridyaalka marka haddana waxaa la suneeyey farta inaas mamari gacantiisi badxeed inaas yani mariilka calaa dalikagaas oo istinshaaqi macnihi waxa waaye an yascud almaa bili inuu gaaro binafasi neefta ila lkaysho sidaa waay scudo inuu jiida la wada mano almaa bihi binafsi neefta isku jiido ila alkhayshuma sanka inti la gaaro waysanu waxaa la suneeyaa idaarat lmaai fi lfami afka biyo la wareejiyo wamajhutu fitiisi la tufo wakada lstintaaru sanfadhiskana saan lasira soo bixi walmru bihi amarkiisi oo istintaarka las amri fi khabari saxiixayni صaxiixayn bukhaari saxiix muslim fi wada ku yimid waxa waxa waaya an yukrija bacda اlistinshaaqi ma fi anfihi marka sandaasiga suubiyo istintaar waxaa la yihaahaa wixii awsanka ku jiray gacanta asku bixi min maain ah iyo wasak ah waxaa sku soo faryareediisii asku soo istintaarka waxa waaye inuu markii sanka biyo saan uushuga kabacdi asameeya fartiisa yareey ama magaciisa wixii sanka ku heli khashkhashinka ahay diifkii iyo wixii ku dhadhaganaha iyo wixii meeha ku jiro inaas farta yareey asku bixiya istintaar la yihaahaa hadii وaida balag fi istinshaq yani istinshaaq hadii macnaha oo isku xeel dheerahaayo oo isku madax tiiriyo falaa yasaksaa yani ma aad ma e yani ma u dheerahaayo maxaa yeelay waaas u xeel dheeraahaynin waxaas maqahaa markaasay sucuudan shan shub aas maqahaa waayni maku xeel dheerahaayo oo sanka gudihiis ma gelihaayo ilaa maskaxda magaadisaayo macnaha kaa haddii maskaxda isgaarsiiyo san shub aas naqahaa sucuudan fayasir waaas nakaa sucuudan san shubaas nakahaa subaga san kal shawaay camalas nakahaa darbaadi aad u yaqaaniin sacuud ala hilaa daawo waaye majmuucaas ku sheegay ama saa'imu ninka soomaayo ma loo sunneeyo yani madax tiirin looma suneeyo istinshaaka fiigiisi maxaa yeelay kaas marku madax tiiraayo yani waxaa loo cabsahaa makruuhay u tahay yani di soomyahay soonkiias furaa wardi iyo saymary yani waay soo waxay ka reebeen meeshaan ninka soomaayo madmadada waa ku madax tiira duuna alistinshaaqi maxaa yeelay ninka oo luqluqahaayo biha waa soo celi karaa ilaa calooshiis waa ka soo celi karaa calooshays gaarideeda waa kasoo naqi karaa maxaa yeelay dhuuntiis aa karaa dhuunta sxiri karaa xiri karaa runtaas kusoo celi karaa amaa magaciisii kan oo sandaarsiga ma soo noqon karo mar hadii madax tiiriyo madaxa la ismooda calooshas u waa buri markaasi taasaa lagu absaa dadaasaa leh ishkaala ku jira badan waa imaan doonaa culimada isku arkaan waxaa waa kaas waytasliitu wallahu ab aclamu caalima min kuli caalimiin caalim kasta ilaaha ka caalim eh intaa kuli akhbaar صaxiixa ku timid intaa oo waaweyn kuli xadiid wataan kayfiyaadki waay dhan gooni waa laga qaacideeyaa وتثبيت الغسل ومن سننhi سنن سنن الوضوء waysada sunayaalkeedii waxaa kamid ah تثبيt الغسل dhaqidii oo la sadexeeyo dhaqida alheri gacmaka ala dhaqo wejiga ala soo dhaqo yani gacmo kaala dhaho eh, yani luuhaala dhaho tasliiskoodii sadexeyntoodii aa kamid ah sunanulwudu waxaa kamid ah tasliis lgusli dhaqidiyaalkii oo magaciisa in la sadexeeyo almasxi watasliis lmasxi yani masaxii oo fardiga ahayna saddex laga yeelo kii fardiga ahay iyo kii sunad ahay maxaa yeelay in la saddex sadexeeyo litibaaci suubanaha lu raacaa nabigaa lu raaca alayhi salaatu wasalaam litibaaci rawaahu waxaa wariyay muslimio geyrkiisii maxaa yeelay saddexda waajib maha maxaasu waajibi waaye halleela waajibiy suubanaha salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xajini waaa waxaa waaye mawaajibinin mawaajibino mara maras wayskaati mara marateen waa wayskaati walow adlaqa almusanifu atasliisa kaana wlaa tashniish min takliila qoolkii ka tasmiyati camal iyo tashahudkii ilaa فيma معناه kaتسمية مثل وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يكره تكرر مسح الخف ويأخذ الشاك ويأخذ وaqبta الشاك kii wax shakihaay ويأخذ الشاك ويأخذ mse يأخذ mho ويأخذ الشاك ki shakihaay باليقين asqabtaa shaki ku dhacay yaqiinka asqabtaa mafruudka wujuban ahaan shaka u qabtaa wafi lmasnuun wixii waajib ahaay haddii shay ashakiyo shaka u qabahaa yaqiinka qab ahaa hadii lama iska dhigi hadii saddex iska dhigi marba ki oo oh, yaqiinkiisa ahay lama u yaqiin ah hadii saddex miyaa lama miyaa asira lama saddex lama u yaqiin ah yaa kii yaqiinkaas qab ahaa wasadexiya hadii waajib ahay waajib waaye sunna hadii ahayna sunna waaye maxaa yeelay rakcaadka camal hadda shakiy maalan ba rakcaadka shakiy inaas dugta saddex manaa hadii saddexaas dhakay ama lama akada biاlaqali marba waxaas qabaa kan yar kaas qabaa si salaadii camal waaye lama maa saddex maa lama lay qabo yaqiinkii lama waay lama lay qabo heysi salaada aadi dhacdeedi makuujirta yani saddex may ahayd lama ma adi tama baa ku ahaad marba wixii adi istiraahid yani kan yar lay qabo kaas saddex lama maa yani luqluqatay ama lama maa masaxday ama lama maa dhakday waa shakisi ama saddexaad dhakday lamada qabo saddex miyaa lama miyaa maristiraahid marba kan yar qabo salaada camal ragcaadkeedi waaye haddii yani istiraahid lama maadukati ama saddex maadukati saddex araacino lamada qabo wamasxu kuli ra'sihi sunu waxaa la suneeyaa masxu kuli ra'sihi madaxiis dhan masxidii yaa la suneeyaa madaxa dhan masixidiisii ala suneeyaa madxiida in isfasaxo sunna waaye madaxiisana ismasaxa sunna waaye maxaa waaye muraacaatin yani muraacaati man awjabahu muraacaati qoola man awjabahu muraacaati qooli man awjabahu ninkii wujuubiyo qoolkiis la ilaalihay ahaan imaam malikiyaa wujuubiyey maaliki waajibka yeeshay ha imaam malik iyo shaaficiyda shaaficiyda waxay leeyihin bacdiga ahay sumcaas leha yani waxa waaye kullina masaxa waaye masaxii inta waaye macnaha waxa ay qabtaan shaaficiyda waxay leehaysaa waxay leehaysaa wamsaxuu biru-uusikum ilaaha hirin ba'daani tabciidiya kaante maxaa yeele qaacidada carbeeda waxaa ahaa jiray ba'da waxaa loo qaaday yani duul waxay leeyihin bacd tabcid waaye duul waxay leeyihin bacdaa lilsaaq waaye lilsaaq waaye imaam maliki wataa ilsaaq waxaa la yidhaahaa yani shay shay rudijiyo marartu bizaydin camala iyo aayadda qur-aanka maxaa ahayd falyadawafuu ha dawaafeen bilbayt alcatiiqi baytkii catiiq ahay dhawaafeen kulligiis catiiq taas imaam malik aslihaa ilahay laslihaa bacda ilsaaq waaye famsxuu biru'uusikum ba'deed ilsaaq waaye sidii camal waaye walidawru bibeyt alcaqiiqi shaafici waxaas lehe maya carab dhan qaacidadeydii waxa waaye ficilka ficilka oo mutacadiga ah haddii ba ay gasho haddii yani ficilka mutacadiga ah haddii ba ay gasho naftiisa ficilka oo naftiisa gudbaayay ficilkii naftiisa mutacadiga ahay oo naftiisa gudbaayey si masaha camal masaxa ra'sahu malahay masaxa ra'sahu kaligiis aa gudbaa bilaa xarfin as marba ficil hadii kaligiisi gudbaayo oo xaraf in la gudbi as ubaahaynin haddii ba ay dhex gasho ay ba ay gasho macnaha tabciidaas naqahaa macnaheeda tabciid waaye qaacida carabka waaye taas aas cuskaday iyo maxay ilaahay qur-aankiis yiri wamsuxuu biru'uusikum si ay gasha haddawataan maay ficilka ay gashi ah waxaa ficil oo kaligii gudbaaye waay carabna maxay qabtaa ficilka kaligiisi gudbaayey oo magaciisii masaxa camal oo kaligii gudbaayey haddii xaraf ay dhex gasho yani ba hadday gasho ba'daas macnaa min ayna qaysa fi ru'uusikum eh, ficilka masaxa kaligiisa gudbay maadaama kaligiis gudbaaya naftiisa gudbaaya naftiis oo xaraf ubaahaynin hal arabidaa wadataa intaa waay haddii baba gasho korkiisii yani macnihii waxaa naqahaa ba'daasay tabciiday naqahaysaa bacda araasi yani waxay kurmoobaya hal tin lama tin sida tin badan ya masax taa daraateed imaam shaafici waajibka waxaa isku dhacaa masaxa bacd ara's bacd shacr intaa maxaa yeele ficilkiya waxaa gashi ficil waxaa naqday ficil oo kaligiis gudbaayo marka ba'dii gashina waxay naqahay macna tabciid imaam shaafi maalikina xaqiisi waxoogaas leha usne walidawfu aswataa bilbayt alcatiiq bacdaa ilsaaq waa isleeyaha waxay lamid tahay walyadawfi bayt alcatiiqi masaxigii kulligiisi in la masaxaa la suneeyaa saa qoolkiisa la dhowraa masa kuli rasihi min sunanihi kamid tahay liitibaaci masaxi naftiisi liitibaaci suban aluraaa rawahu sheekhaana wariyin wakuruuja min khilaafi man awjabahu wakuruuja baid waaye ajligii min khilaafi laga baxo manka khilaafa maalman khilaafkii oo ujaba waajibay ala kuli xaal sunada maxay tahay gacantii badaha fooda in iska saaro horta oo farta yani oo fartaantan ishaarada wadato inaad dejiyo aka ku dhejiyo tan kaleete labadii far foorta ad keeno inta uma bacdi gadaashii hadda asoo masaxo maska yani maska kuli rasiisa